bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wain aradta mithla thani اthnayni murakaba fajiء btarkiibayni aw faacila bxaalatayhi adifi ilى murakabi bma tanwiya fi wshaaca الاsتiغnاء bxaadi cashara wnaxwihi wqbla cishriina اdkura wbaabihi اlfaacila min lafظi اlcadad bxaalatayhi qabla waawin yuctamad kam wakayin wakada mayiz fi اlistifhaami kam bmithli ma mayazta cishriina kakam shaksan samaa waajizan tajurahu min mudmara in waliyad kam xarfa jarin mudhara wاstacmilanha mkhbira kacashara aw miati kakam rijaali aw ka kam ka ayin wakadaa wayantasib tamyiizu dayni aw bihi silmin tusib eh, waxaan ku dhex jirnay saaki cadad oo lagala jeedo alalfaad alatii tadulu cala alcadad axkaamteedii badna waan soo sheegnay markaa musanifka hadirtaan wuxuu ku khatimay taraakiib yanduru wuquucahaa fi isticmaaliha yani eh, taraakiib yaqilu isticmaaluhaa markaasuu wuxuu iri wain aradta mithla thaani thnayni murakaban faji bitarkiibayni aw faacila bixaalatayhi adifi ilaa murakabin bimaa tanwiiya fi wain aradta haddii aad doontid mithla thaani thnayni thaani thnayni iyo wixii lahal ah murakaban asoo laysa saaray faji bitarkiibayni laba tarkiib la imaaw أو faacila أو adif idaafay faacilan idaafay bixaalatayhi labadiisa xaalo mudakar iyo muanath markuu ahay ilaa murakabin u idaafay yafi waa kuu oofinaya bimaa tanwi waxaad niyeysan tahay waxa weeyaan hadda waxaa laga hadlayaa juskii hadda faacilka markii waxaan niri wasuq min ithnayni famaa fawqu waataan soo niri wasankii faacilka ahay oo cadadka laga keenay ithnayna thaani laga keenay thalaathana thaalitha laga keenay arbacana raabic wasankii asiga ahay al aslu fiihi waxa weeyaan in la isticmaalo maca alcashara in la isticmaalo inuu macnihiisa faa'iideeyo ziyaadatan calaa macna alcashara oo waxaad leedahay thalith thalith cashara maxaad leedahay kadalika thalithata cashara cashrata haddii naag tahay thalithata cashrata mra'atan yaad leedahay asalkii waxa weeyaan saddex iyo toban ama mid saddex iyo tobaneeyey yay noqonaysaa taasaa asal ah marka qaarkeed waxaa laga yaabaa buu leeyahay laba tarkiib oo thalith cashar iyo thalaathata cashar in laisku laysku qabto markaasuu wuxuu ku yiri wa in aradta haddii aad doontid mithla thaani thnayni thaani thnayni oo laba tarkiib ah wax la hal eh murakaban asoo laysa saaray haddii aad doontid faji bitarkiibayni laba tarkiib la imaw fiiri asoo awalba thalith cashar ahaa yaa waxaad rabtaa thalith cashara inaad u idaafaysid maxaa samaynaysaa markaas waxaad leedahay ra-aytu thaalitha cashara halaathata cashara kowkaban laba tarkiib waay thalith cashar oo tarkiib ah iyo thalaathata cashara saddex iyo toban saddex iyo tobankeedoo kowkabaan arkay saasay macnihii noqonaysa adiga waxa weeyaan adigoo thalith cashar hal murakab haysatay haddaad rabtid inaad murakab kale ku dartid kan thalithka waxaad u fiirinaysaa macduudka inuu mudakar yahay iyona muanath liannahu faacil yutaabiqu lmacduud faacil hadduu wasanka ku yimaado casharana waxaan idhi haddiiba nayif la socda tutaabiqu lmacduud aydani marka midda kaleoo halaathada ah waxaad u fiirinaysaa maxaan ku irahdaa macduudka liannaha tukhaalif marka waxaad leedahay cindii thaalitha cashara thalaathata cashara rajulan yaad leedahay saddex iyo toban saddex iyo tobankeeda saddex iyo toban saddex iyo tobankooda rajul baan yaa ila joogo tarkiibka saasay noqonaysaa marka laba tarkiib baad ula timiday tarkiibkii hore faacilka watay iyo tarkiib kale macnaha saddex iyo toban koodii saddex iyo tobanaad saasay ka dhigan tahay saddex iyo toban midkoodii saddex iyo oo hadda cibaaro oo badana la isticmaala ma sheyga haduu qaliilu isticmaal yahay tadawuq malaha laha asi naftigiisa wa in aradta mithla thaani thnayni murakaban asoo murakab ahay oo thani thnayni thalith cashar abi cashar ahay yaa waxaad rabtaa in asigoo kale aad hadana u idaafaysad faji bitarkiibayni laba tarkiib thalith cashar thalaathata cashar laba tarkiib waay saas inaad la imaatidaa kuu banaan aw adif ama idaafay faacilan idaafay wasankii faacilka ahay thaalidkii oo kale bixaalatayhi asigoo mudakar iyo muanath baleh ilaa murakabin hal murakab uu idaafay yafi wuxuu ku oofinaa bimaa tanwi hadda suurada aan soo dhaafno waxay ahayd thalith cashara thalaathata cashara markaasaa taas hal suuray ahayd suurada kale thalith cashara casharada hore goy thaalithkii oo faacil ah soo qaado asigoo thaalith ah waxaad u idaafaysaa thalaath murakabkii kale macnaha waxaa weeyaan tarkiibkii hore cajuskiisa labaad goy tarkiibkii hore caju sadrigiisa horo waxaad u idaafaysaa tarkiibkii labaad oo kaamil ah marka maxaad leedahay thaalith mathala cindii thaalithu thalaathata cashar fiiri markaan faacilaad ku kaaftoontay casharadii aad ka goysay wa adafta alwasan faacilkaas oo thaalidkaa tarkiibkii labaad oo oo isiga dhammaystiran yaad u idaafaysay marka waxaad leedahay cindii thaalithu thalaathata cashara rajulan yaad leedahay saddex iyo toban midka saddex iyo tobaneeyey marka waa maxay anaka xadafta min almurakabi alawal cajuzahu wa abqayta sadrahu aladi huwa alfaacil huma adafta alfaacil ila almurakab athaani bikaamilihi faqulta ثالث cashara ثالث thalaathata cashara رابع arbacata cashar saasaad leedahay أو adif adiif idaafay faacilan idaafay bixaalatayhi labadiisa xaalo إلى murakabin u idaafay yafii wuxuu kuu oofinaa bimaa tanwi waa suurada labaad waay suurada saddexaad washaaca alistiqnaa bixaadi cashara wa naxwihi wa qabla cishriin adkura faafay alistighnaau in lagu deeqtoomo bixaadi cashara in lagu deeqtoomo yaa faafta iyo wa asiga wixii lamid eh tanna waxa weeyaan laba murakabay ahayd thaalitha cashara thalaathata cashar marka waxa uu leeyahay takhfiifan murakabka labaad oo dhan iska gooy ayib markii thaalitha cashara thalaatha cashar murakabkii labaad aad goysa thaalitha cashara kuu soo haray kaas ku kaaftoon marka waa midaas macquul waa washaaca markuu ku leeyahay waa wax isticmaalkeeda macquulia uu yahay oo marka waxaad leedahay eh, cindi thalitha cashara yaad leedahay oo asigoo macnaha eh, eh, maxaan ku irahdaa mabni ah mabni waay thalitha cashara rajula ama thalithata casharata mraatan waxa weya labadii murakab oo meesha ku jiro yaa midkii labaad yaa lawada goy murakabkii labaad halaathata cashara la goy murakabkii horo oon markii labaad aan cajus ka goyn cajuskiaa loo soo celiyey markaasaa waxa weyaan murakabkii horo baa kaamil ah la baaq yeelay kii dambeoo kaamilana waa la goy taas marka waxa weeyaan washaaca waxaa faafa alistighnaau in lagu deeqtoomo bixaadi cashara oo iswadato iyo wanaxwihi oo xaadi cashara waxaw thaani cashar thalith cashar raabic cashar khaamis cashar naxwigeeda yaa lagu kaaftooma uktufiya bihada can ilmurakab athaani oo dhan oo kaamil ah sidaas waay marka midkaasaa la isticmaalo waana runtiis musanif markaasuu wuxuu ku yiri wadkuran sheeg oo sheeg qabla cishriina cishriin wax ka horo iyo wa cishriin baabkiisa oo waxaa way thalaathiin arbaciin khamsiin sitiin ilaa tisciin alfaacila sheeg oo min lafdi cadad min lafdi alcadadi cadadka lafdigiisa laga soo qaatay bixaalatayhi ku sheeg qabla waawin waaw hortiisa waawgo yuctamadu la cugsado tanna waa masalo cusub waxaa kuu banaan oo ku leeyahay meeshii halaathatu wa cishruuna rajula thalithun maxaan idhahdaa thalaathun wa cishruuna imra'atan aad ka lahayd awalkii horo oo thalaathiya casharadii haddii wasan faacil waa la keeni karaa waxaa kuu banaan wasankii faacilka oo min laafati cadad laga keeno oo thaani thaalithkahay qabla cishriin sheeg ayib thalithun aada leedahay haye cishriintii iyo lafdigii faacilkaah waa u dhexsayn qabla waawin waay waaw u dhexdhig thaalitثun aye wa cishruuna cindii thaalitثun wa cishruuna rajulan aada marka tan mas'alo kale wa hadday nin tahay nin yahay w hadday naag tahayna thaalithatun wa cishruuna mra'atan aada leedahay tanna intaasaa lagala jeedaa keli a wadkur sheeg qabla cishriina cishriina ka hor io wa baabihi qabla baabi cishriin oo thalaathiin arbaciintii waaye alfaacila sheeg oo thalithun raabicun khaamisun dheh horta kow oo min lafdi alcadad cadadkii laga keenay waay bixaalatayhi labadiisa xaalo thalithun ninkiina dheh naagtiina thaalithatun dheh qabla waawin waaw hortiisa la imaaw waawgo yuctamadu marka thalithun wa cishruuna rajulan thalithatun wa cishruuna mraatan saasna waa ku banaan tahay marka cishruun haddaan niri thaalithatun wa thalaathuuna mraatan raabicun wa arbacuuna rajulan sidaas waay taasaa kuu banaan wadkur shay qabla cishriina cishriina ka hor io wa baabihi cishriin baabkiisa alfaacila sheeg oo min lafdi cadad ka mide bixaalatayhi ku sheeg oo markuu mudakar yahayna thalith faacil dheh markuu muanath yahayna faacila dheh qabla waawin laakiin lafdiga faacilka aha waaw ka horeeya thaalithun markii le wa aad leedahay waa cishruuna qabla waawin yuctamad intaas waa isticmaala kii macnaha ka dabageyn weeyaan oo wasankii waxaa laga dabageynayaa ee cadadkii marka cadadka sidaasuu noogu dhammaaday alkhulaasa waxa weeyaan waaxid iyo ithnaan hadday keligood yihiin macduudkooda lama sheegay hadday cashara la jiraan iyo cishriin hadday la jiraanne waxa weeyaan mutaabiqa macduudkay mutaabaqeyna ama tamyiizka waxaa tiraabo labadaas markaa ka baxdid thalaatha wa imaw thalaatha ilaa cashara hadday keligood yihiin iyo haday wax la jiraan cashara ka reeb thalaatha ila tisca hadday keligood yihiin haddii cashara la jiraan yukhaalifu lmacduud macduudka hadduu mudakar yahay ayaga muanathaa laga dhigaa oo thalaathatu rijaalin a laleeyahy haddii macduudka muanath yahayna ayaga waxaa laga dhigaa mudakar marka ama cashar hala joogeeno ama cishriin hala joogaan ama keligood ha ahaadeen waa dhamaatay mia iyo alf ayaga laftigooda isma bedelo macduudkooda unbaa waxau noqdaa eh, mufrad ou noqonaa miatu rajulin miatu imraatin yaad leedahay isma khilaafayso ayib mfradka tamyiizkooda min halaatha ilaa tisca waa jamc min halaathata cashar ilaa tisca wa waa mufrad mansuub ah mia iyo alfin waa mufrad oo majruur ah khulaasadooda intaas waa waxaan tarkiibeynkankana waa isticmaal aada u yarwa marka kam wa kaayin wa kada mayis fi listifhaami kam bimithli maa mayasta cishriina ka kam shan sama inta wuxuu ka galayaa alfaad ayadana yudkaru bacdaha macduud munaasabada maanta meesha loogu sheegaa waxay tahay alfaad اlcadad tatatalabu tamyiizan wahwa almacduud wa hadihi alfaad ayadana kam io kaayni kadana ayagana waxa weeyaan cadad mubham ahay tusinayaan macduudna way u baahan yihiin haddaad tidhaahda cindii kada kada rajulan kada kada haddaad tidhaahdid cibaara can ilcadad waay labaatan sodon oo kale rajulana tamyiizkoodii waay marka sidaas awgeed baa meeshan loogu sheegay musanifku marka wuxuu leeyahay mayiz tamyiizi fi listifhaami istifhaam kamti tamyiizi bimithli maa mayasta cishriina cishriin waxaad ku tamyiizis oo kale mithaalkeedii waxa weeyaan ka kam shaksan samaa ka kam imisa samaa shaksan imisa shaksi oo kor noqotay macnaha oo faa'istay marka waxaa lgu leeyahy kamta labaa loo isticmaalaa marna waa khabariyo marna waa istifhaamiyo hadda wuxuu kaaga bilaabay hadalka kamti istifhaamiyadu kaaga bilaabay markaasuu ku yiri mayiz kam waxaad ku tamyiisaa fil istifhaami iyadoo istifhaam faa'iidaynayso bimithli maa mayazta cishriina cishriin waxaad ku tamyiisisay waxaan soo dhaafnay cishriin tamyiiskeeda mfrad mansuub inuu yahay wamayazu wamayazuu cishriina litisciina biwaaxidin ka arbaciina xiina aana soo dhaaftay sidii cishriina uu tamyiiskeeda mufrad u ahay kam oo istifaamiya tamyiiskeedana waxaa weeyaan sidaas oo kale waa mufrad oo mansuub a ah waay waxaad leedahay cindii cishruuna rajulan adigana sidaas waad leedahay kam rajulan iltaqaytahum sidaasaad leedahay kam rajulan marka xaggaasay kamid yihiin horta kow mayiz fi listifhaami kam bimithli maa mayasta cishriina ka kam shaksan samaa marka ka kam imisa shaksan samaa macnaha waxa weyaan kor noqoto macnaha eh, sara martay sidaasaa loo jeeda idan kam waxa weeyaan iyo kam khabariya ah yaa kala jirto laakiin waxa weeyaan labadooda kam waxay wadaagsadaan axkaam axkaamna way ku kala tagaan mathalan waxay wadaagsanaan mid kastaba waa isim kam istifhaamiya ha noqoto ama khabariya ha noqoto mid kasta waa isim kow waxay wadaagsadaan annahumaa kinaayataani can cadadi majhuuli اljinsi walmiqdaar haddana waxay ay ay macnaha kinaaye ka yihiin cadad aan la aqoonin jinsigiisa iyo miqdaarkiisa intaba walidaalika haddaad tiraahda ka kam cabdan ishtarayta haddii cabdantaa tamyiiska uusan imaanin kamta wax loola jeeda lama ogaan lahayn waxay wadaagsadaan mid kasta waa mabni liannahumaa ashbahata alxuruuf min xayثu اlwadci laba xaraf le waa isim aygo ahay laba xaraf noqdeen kow hadana kulu minhumaa mabniyun cala sukuun way wadaagsadaan wa kulu minhumaa laazimu sadaara mid kastaba hadii kalaam ay galaan ayagaa loo hormarinay laa yumkin an yaatiya caamilu qablahumaa fayacmalu fiihimaa iطlaaqan haddaan idhaahda kam ishtarayta cabdan kamtaas mafcuulu bihi oo muqadam ahay noqonaysa laakiin lama dhihi karo ishtarayta kam oo mafcuulkii lama dibmari karo marka intaasoo axkaam labada way wadaagsanaa mid kasta waa isim waa mabni kulu waaxidin minhumaa kinaayan can cadadin majhuul oo miqdaarka iyo jinsigaba mid kasta waa mabni cala sukuun mid kastaba lahu sadaarat اlkalaam wa kulu minhumaa yajuuzu xadfu tamyiiz haddii daliil ou tusiyo waay intaas way wadaagsadaan labada kam waana noo imaan doontaa waxay ku kala tagaan tamyiiz اlistifhaamiya waxaa weeyaan ma noqdo ilaa mufrad mansuub kamtan hadda aan ku jirno waata hadda mithla cishriin ka dhig lagu yiri ilaa fi xaala waaxida haddii kamta min lagu jaro tamyiizka xaraf ah, asna waxaa weya majruur ou noqon karaa ko waxay ku kala tegsan yihiin kamta khabariyada takhtasu bilmaadi waxaad leedahay kam dinaarin anfaqtu maxau badan yahay dinaar aan aan bixiyey laakiin kam dinaarin unfiquhu oo mudaaric lama geli kara kamta khabariyada ah baynamaa kamta istifaamiyade waxaad dhihi kartaa kam cabdan tastariihi kam dirhaman tunfiquhu mudaaric waa macnaha mustaqbal waa geli karta waxay ku kala tegsan yihiin kamta khabariyada ah laa tastadci jawaaban min mukhaadibihi kamta khabariyada ah ninka aad kula hadlaysa wax adiga kama rabtid waxaad leedahay kam maalan malaktuhu haddaad tiraahda kam maalin malaktuhu maal muxuu badan yahay aniga aan gacanta ku dhigay ninka marka jawaab lagama rabo bikhilaaf اlistifhaamiya haddaan ku iraahdo kam beytan ishtaraytahu haddaan ku iraado jawaabaan kaa raba kamta istifhaamiyada saasay kaga duwan tahay waxay ku kala duwan yihiin kamta khabariyada ah waxa weeyaan ninka ku hadlaya beenna waa sheegi karaa runna waa sheegi karaa istifaamiya dalab waaye ka kamta istifaamiyada min adawaati dalab ay kamid tahay been in run anaaba wax ku weydiina marka weydiintaas waa been waa run loma yidhaahdo laakiin hadaan anigu ku iraahdo kan maalin malagtuhu maal aan malkiye maxau badan yahay markaa wax le kadabta ana wa acrifuka anaka faqiir daa'iman waan ku dhihi karaa waxay ku kala badelan yihiin kamta khabariyada ah tadulu cala takhiir wax badanay ku tusisaa bikhilaaf istifhaamiya wax badan ku tusi maysa haddaan ku idhaahdo kam camatin laka meeqa eedaad leedahay kam camatin lii dheh eeda aan leeyahy maxay badan tahay loo isticmaala almuhim intaasna way wadaagsan intaana way ku kala tegan yihiin kutubta shuruuxda sida ay sheegayso markaasu uu leeyahay mayis tamyiizi fi listifhaami adigoo istifhaamku dhex jirteed kam kam istifhaamiya waxaad ku tamyiisisaa bimithli maa tamyiiskii mid lahal ah, mayasta cishriina aad ku tamyiisisay mithaalkeeda ka kam shaksan samaa oo kale weeyaan kam imisaa shaksan shaksi samaa kor noqotay wa ajiz banay an tajurahu tamyiiskaas inay jarto min inay jarte banay mudmaran minta xaal uu yahay mid la qariyay in waliyad kam hadday la xariirsato xarfa jarin xarfu jarin mudharan xaal uu yahay mid la muujiyey ayib wuxuu ku leeyahay xarfu jar waatan hadda soo sheegnay tamyiizka kam istifaamiya mufrad mansuub waay laakiin maruu majruur noqonaa waa markee waa markii kamta ay xaraf jaar gasho tamyiizkana min baa lagu jari karaa wa ajiz banay an tajuraw tamyiizkii aan ku soo iri mufrad mansuub waa inuu noqdo mithla cishriin aan ku iri waxaad banaysaa an tajurahu min min inay jarto mudmaran xaal uu yahay minkaas mid la qariyay mintaas lama sheegay waa goorma in waliyad kam kam naftigeeda hadday la xariirisato xarfa jarin xaraf jar hadday la xariirisato xarafka jarko mudharan ama mudharan waa la xaalayn karaa liannahu idaafada takhsiis xarafka nakirada ayib in waliyad kam hadday la xariirsato oo xarfa jarin ay la xariirsato mudharan fiiri markaan awal waxay ahayd kam dirhaman qabata mufrad mansuubu iska aha laakiin haddaan ku iraahdo bikam dirhamin ishtarayta haada hada aljamal bikam dirhamin ishtarayta hada aljamal aan ku iri fiiri hadda dirhamkii oo inuu mansuub noqdo laga rabay kam dirhama laga rabay waa la hoos dhigay kam bikam dirhamin a la yiri ko maxaa banay baa layiri waxaa banay kamtii istifhaamiyada aheed buu xaraf jaar galay oo muuqdo bikam waay haddii kamta oo istifaamiyada ah xaraf jar oo muuqdo ay gasho waxaa banaan tamyiiskii mansuubka ahay min oo la qarinaa in lagu jaro macnihii marka maxay noqonay bikam min dirhamin ishtarayta fiiri marka beytkii laqbadiisa u fiirso waa kanuu musanifku ku yiri wa ajiz bannay an tajurahu tamyiiskii inay jarto oo dirhamina bikam dirhami dirhamkii inay jarto min inay jarto mudmaran xaal uu yahay mid la qari fiiri bikam dirhamin minti lama muuqinay laakiin markii la laqbaynayo ama macnaheeda aad leedahay minaa ku qadarno bikam min dirhamin w laakiin goormay banaan tahay tamyiiskii ina min lagu jaro oo qarsoon goormay banaan tahay in waliyad kam kam hadday la xariirsato xarfa jarin ay la xariirsato mudharan xaal uu yahay mid la muujiya fiir hadeertaan kamti ba-a gasho xaraf jaar ah halkaas xaalaa waxaa banaan tamyiiska kam istifaamiya ah in la hoos dhigo asoo lagu hoos dhigaa min bishardi an tadkhula xarfu ljar an yadkhula xarfu ljar calaa kam alistifaamiya intaas waay intaasoo wuxuu kaaga baxay kamti istifaamiyada aheed marka wuxuu kaaga galaya markan kamtii oo khabariyad aheed wastacmilanhaa mukhbiran ka cashara aw miatin ka kam rijaalin aw mara wastacmilan isticmaal haa kamti mukhbiran xaal aad tahay mid oo wax khabraayo mid wax ku weydiina matid istifhaam ma aha kam khabariya bl mukhbiran adagoo wax khabraayo ka casharatin oo kale u isticmaal aw miatin oo kale u isticmaal mithaalkeeda kakam rijaalin aw mara waay ka kakam rijaalin saractuhum wa kam maratin wa kam imra'atin ee qataltuhaa yaad leedahay dayib marka waxaa lagu leeyahay kamti hadday khabariyo tahay horta isticmaal adigoo oo khabar liannahu ninka kam khabariya isticmaalayo nin wax weydiina maa nin wax khabraayo waay waxaad leedahay kam min kam masaafatin qaطactuhaa maanta masaafada aan soo gooy maxay macnaha eh, badan tahay marka war adigaa war sheegaysid eh, war adiga dadka koran maysid istifhaamiyadana dadka warkaa loogala soo baxaa tanna dadaa war lagu siiya labadaasay ku kala duwan yihiin marka wastacmilanhaa kamti isticmaal mukhbiran adagoo oo khabray adaa wax waramaysid ka casharatin aw miatin cashara tamiiskeeda muxuu ahaan jiray jamac majruur ah cindii cashru cashratu rijaalin aada leedahay thalaatha iyo cashara qul halaathatan halaathatan bitaay qul lilcashara waa tii aan soo lahayn marka thalaatha ila cashara waxaa loo idaafeeyaa tamyiiz oo jamac ah marka kamtii mukhbiriyada ahayd oo khabariyada ahayd tamyiiskeeda jamac ka dhig sida casharoo kale kam khilmaanin malagta maxay badan tahay wiilasha adiga istifhaam ma ah kam khilmaanin malagtu aada leedahay wiilal imisaan adooman aan gacanta ku dhigay ay badan yihiin wa kam dirhamin fiiri marka hadday tamyiiskii casharadoo kale isticmaal oo adif kam alkhabariya ilaa jamcin ka kam rijaalin oo kale dheh ama mia oo kale mia maxay ahayd wa miatan walalfa lilfardi adifsoo sooma dhihin mi-ada mufrada loo idaafeeya marka ama mufradu idaafeeyo kam rajulin darabtuhu rajul aan garaacay muxuu badan yahay markaasuu ku yiri ka kam rijaalin aw mara ka kam rijaalin caasartuhum maxay badiyihin rag aan la caasiray kam wa kam maratin wa kam imra'atin maxay badan tahay tasawajtuhaa waa ka marka waxaa weeyaan kamta hadday khabariyo tahay sidii istifaamiyada waxay kaga duwan tahay mufradkeeda kii hore mansuub u ahaa kanna waxaa weeya majruur waay kaas tamyiiskeeda mufrad u ahaa kan waxaa banaan jamac inu noqdo ka kam rijaalin inuu dumar noqdo kakamni eh, eh, eh, maratin imraatin aad tiraahdo labadiiba waa kuu banaan tahay marka inaad jamac tamiis ugu dhigtid inaad mufrad ugu digtid labadiiba waa kuu banaan tahay intii kaloo axkaam ay lahaayeen oo ayadii iyo kam isku waafaqsaneed markii horean kuusoo hormariyay markaasuu uri ka kam ka ayin wakada wayantasib tamiizu dayni aw bihi silmin tusib ayib ka ayin iyo wakadaa ka kam ay la mid yihiin wayantasibu tamyiizu dayni labadan tamyiiskoodana kor dhigmaa aw sil bihi tamyiiskan laxariiri min laxariiri tusib waad asiibaysaa waxyaalaha waxaa weeyaan oo cadad majhuul ah oo miqdaarkiisa iyo jinsigiisa majhuul ou yahay sidii labadii kam loo isticmaalay istifaamiya ha noqoto ama e, khabariya ha noqotee waxaa lamid a ah buu ayin ka ayin iyo kadaa waxay la mid yihiin kamtii khabariyada ahayd markaasuu ku ka ayin iyo wa kadaa ka kam ay la mid yihiin wa yantasibu tamyiizu dayni labadan tamyiiskooday wuu kor dhigmaa aw silmin laxariiri bihi bitamyiizi tusib ayin iyo kada waxaad leedahay acطaytuka kada wa kada dirhaman fiiri acطaytuka kada dirhaman aan ku siiyey kadaadi cibaara can cadad meeshaad dhihi acطaytuka cishriina dirhaman kadaadii baa kinaaya ka noqonayso acطaytuka kada dirhaman yaad leedahay ko marka kadaadi waa cibaara can اlcadad tamyiiz mufrad ahaa ka dambe ama waxaad dhihi kartaa acdaytuka kada min dirhamin oo minaad geli kartaa bal bilcagsi ka ayinti tamyiizkeeda ina min la geliyaaba badan maba arkays asagoo mansuub ah hadda qur-aankii u fiirso wa kaayin min nabiyin qaatala macahu ribiyuun wa kaayin min nabiyin muxuu badan yahay fiir kaayintii bimacnaa kam khabariya loo isticmaalay waxaad leedahay wa kaayin min daabbatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquha wa kaayin min aayatin fi اsamaawaati waalardi wa kaayin min qaryatin undur qur-aanka saas uu isticmaalay maxay badan tahay qaryo muxuu nebi badan yahay maxay aayad badan tahay kamtii marka kaayintii bimacnaa kam khabariya loo isticmaalay mufradkeeda waxaa badan an yaأtiya mansuuba bmin majruuran bimin inuu yidaahdo yaa badan laakiin maba arkin bo kaayin oo macnaha ayada mufradkeeda mansuub yahay ilaa fi bacdi alashcaar in laga helo waa laga yaabaa marka wixii kam khabariya loo isticmaalay yaa kadaa iyo kaayina loo isticmaalaa kaayin ayada kadaa waxay kaga duwan tahay istifhaam ma ah ka ayin iyo kam khabariya iyo maxaan ku iraahdaa iyo kam istifhaamiya sadaarat lkalaamay wada leeyihiin in hadalku u hormaraan waay laakiin kada maadaama istifhaam ayna faa'iidaynaynin yaa waxa weeyaan sadrulkalaam ma laha oo waxaad leedahay waatan hadda soo sheegno oo malagtu kadaa dirhaman fiiri kadaadii malagtu aa ka hormartay wa hiya mafcuul marka laysa laha sadaara kow mida kale tamyiizkeeda daa'iman kadaa mansuub ou noqonaa ilaa fi xaalaad yaryar mooye ayib min xayth kamna waxay iska waafaqayaan ayada isim waa tahay mabnina waa tahay waxa ay tusinaysana waa shay mubham ah tamyiiz ay u baahan tahay liyucrafa kada ishtaraytu kada wa kada hadaa tiraahd hadaadan rajulan ama daabatan ama naaqatan aad gadaal kaga darin wixii ayada ay tusinaysa majhuul waa tamyiiz ay weligeed u baahan tahay marka sidaas baa loo yaqaanaa ee maxaan ku irahdaa kadaadii ka ayin markaad soo qaadatid ka ayin isim waay ayadana mabnina way tahay ayib mubhamay faa'iideyneysaa oo hadda wa kaayin min nabiyin haddaan nabi lagu dari lahayn kaayinta waxay tusina wax majhuul ahay noqon lahayd labo waxay u baahan tahay daa'iman tamyiisay u baahan tahay tamyiiskaas majruurka wa kaayin min nabiyin laleeyahay ayib kam eh, kaayin waxay faa'iideysaa takthiir bay faa'iideysaa oo dhan kam oo khabariyay kala mid tahay waxyaalo badanna way ku khilaafsan tahay oo ka ayin waxaa laleeyahay waa murakaba ayi iyo kaafti awal kaafu tashbiih iyo ayin oo ama istifhaam ama shardiya ah oo layska koo yaa laysku keenay baynamaa kamti waa basiita iyada murakab min kaaf iyo miim laysku keenay ma ah kow tamyiizka kaayin waxaa badan daa'iman inuu majruur ku yimaado laakiin mansuub waa ku imaa kara bikhilaaf kam khabariya hadan soo sheego inuu jamac noqdo iyo inuu yahay maxnahan ku iraahdaa mufrad oo labada majruur uu yahay yay ku timaadaan midda saddexaad kamta khabariyada ahayd iyo istifaamiyada xaraf jaaraa geli karay laakiin kaayin bikaayin lama dhahayo xaraf jaar ayada geli maayo kaayin waxaa loo isticmaalaa takhiir ama badin bikhilaaf kam alkhabariya marka qaarkeedna waa loo isticmaalaa khilaafaa ka joogo kaayin tamyiiskeeda laa yaأti ilaa mufradan ka ayi min nabiyin min qaryatin min aayatin kulligeed mufrad waa kamta khabariyadeedna waa soo sheegnay oo waxa weeyaan weligiis waxa weyaan ama waa jamc majruur ama waa mfrad majruur markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay ka ayin iyo wakadaa ka kam ay lamid yihiin wayantasibu tamyiizu deyni labadan tamyiiskooda wuu kor dhigmaa oo kadaa kadaa dirhaman ka ayin dirhaman aada leedahay maa waa yartahay taas aw si laxariiri tamyiizkii min laxariiri aw si laxariiri min bihi bitamyiizi laxariiri tusib waad asiibaysaa intan waxaa weyaan waxaa weyaan lawaaxiqdii oo maxaan ku iraahdaa cadadkii wixii faa'idaynaya ajli munaasaba loo sheegay marka inta waxaan ka gelaynaa baabkan yaraan ku daraynaa macnihiisana wuu iska fudud yahay baabu alxikaaya yaan ku daraynaa musanifku wuxuu iri ixki biayin maali mankuurin su-il canhu biha fi lwaqfi aw xiina tasil wa waqfan ixki maali mankuurin biman wanuuna xarik muطlaqa waashbican waqul manaani wamanayni bacda li ilfaani bibnayni wasakin tacdili waqul liman qaala atat bintun mana wanuunu qabla talmuthana muskana wاlfatxu najru wasilita wاlalif biman biithri da biniswati kalif wqul manuuna wmaniina muskina in qiila jaءa qowm liqowmi fuطana wain tasil falafdu man laa yktalif wanaadiru manuuna fi nadmi curif wاlcalm axkayanahu min bacdi man in caariyat min caaطifin biha اqtaran inta musanifka wuxuu nooga galayaa wax la yidhaahda xikaayo xikaayo waxaa la yidhaahdaa sideedaba icaadatu lkalaami alawali calaa suuratihi yaa xikaaya la yidhaahdaa fiiri hadirtaan qowl llahi tabaaraka wa tacaala wa huwa yukhbirunaa can nabiy llaahi ciisa qaala inii cabdullaahi marka jumal markii la xikaayoonayo bacd alqowla u badan qaala wuxuu yiri inii cabdullaahi fiiri markii aad qof kale ka hadlaysid qaala innahu cabdullaahi asiga waxa weyaan wuxuu yiri inuu adoon ilaahi yahay inahu inaad ka cabirtid ay ahayd laakiin hadalkii ninka siduu u yiri yaad usoo qaadanaysaa marka sidiiaad u xikaayinaysaa xikaayataasaa la yihahda qaala innii cabdullaahi marka xikaaya macnaheeda waxa weeyaan min masdari xaakaytuhu u xaakiihi washaabahtuhu ushaabihuhu washaakaltuhu ushaakiluhu ay la meel tahay baa laleeyahay macnaha caamka oo lagala jeedana waxa weeyaan almushaabaha meeshana waxaa lagala jeedaa baabkan xikaaya marka joogna iraadu lafdi اlmasmuuci calىa hay-atihi min gayri tagyiirin fiihi aw iraadi sifatihi waxa weeyaan iraadu lafdi اmasmuuci lafdigii qofkii aad ka maqashay oo la soo arooriya calaa hay-ati min gayri takyiirin fiih asagoon waxba laga bedelaynin lafdigii ninkii uu yiri aad ku celinaysaa kaasaa xikaaya la yidhaahda fiiri hadda nin taabada sharan sowma ahan jumlo oo ficil io faacili mafcuul ka kooban ninaa lagu magacaabay xikaayat ljumala la yidhaahda ninaa taabata sharan yaa taabata shar jaa taabata shar haakada sidaasaa loo isticmaala xikaayad asalkeeda taas weeyaan markaasuu meeshan wuxuu ku leeyahy ixki biayin maali mankuurin su-il canhu biha fi lwaqfi aw xiina tasil ayib wuxuu yihi musanifka ixki biayi ayi ku xikaayo maa icraab ugu xikaayo limankuurin isim nakila u sugnaaday mankuurkoo su-ila canhu la weydiiyey bihaa biayin lagu weydiiyey fi lwaqfi uga xikaayo aw xiina tasil ama markaad xariirinaysid kalaamkii wada xariira xikaaya ka dhig ama fi xaalati lwaqfi ayin ugu xikaayo lafdiga wax yaroo iska sahlan waxweyn ma ah waxa weeyaan ixki ninbaa wuxuu ku yiri jaaanii rajulun rajulun soo ma aha aydaasi ayun aad leedahay ra rajulan ayan aad leedahay marartu birajulin ayin jaaanii rajulaani ayaani jaaanii ayuna wa wahaakada lafdigii ayi ahaa aad soo celcelinaysaa asoo icraabka aad ka raacinayso midka asiga ka horeeya saas waay markaasuu ri ixki biayin ayi ku xikaayo oo macnaha hadalkii hore ku soo celi maa icraab e limankuurin u sugnaatay mankuurkoo su-ila canhu mankuurkii la weydii bihaa biayin lagu weydii jaani rajul rajulkaad rabtaa inaad weydiisid man huwa rajul intaad dhihi leed aad ayun rajulka you yah icraabtii e ayidaad raacsiisa ra-aytu rajulan ou ku yiri ayan yaad leedahay taas waxa weeyaan waa markii ay waqfiga tahay haddaad wasli samaysidne jaaanii rajulun aa lagu yidhi ayun yaa fataa weliya habow ninka aad sheegay ayun yaa fataa markaan wax ka dambeeyaa la xariiro isku xugum waay ayidii markii wax lagu weydiinaya icraabtu waxay ka raacaysaa isimka ka hore in kaana marfuucan fatarfacuhaa in kaana mufradan fatajcaluhaa mufradan in kaana jamcan tajcaluhu jamcan in kaana muthanan tajcaluhu muthanan jaaanii rajulaani ayaani jaaءat imraأataani ayataani sidaasaad iska leedahay wax yaroo basiid jidan awa waxaa loogu talagalay qasadka laga leeyahy takfiifu lafdi intaad dhihi man huma rajulaani intaad dhihi lehed aad ayaani iska leedahay warkaa waa waadixi waay waxaan khilaaf lehen fi lwaqfi aw xiina tasi labadi isku mid waay haddii lagu yiraahdo jaaani rajulaani markaas ayaani yaa fataa aad leedahay ayaani yaa fataa labadaas yay yihiin marka ayaani yaa fataa haddaad tiraahdi waa wasligii waay haddii kale ayaan haddaad tirahdidna waqfigii waay labadiiba waxaa waa kan horaad la fiirsanaysaa icraaban wa ifraadan wa tathniyatan wa jamcan ka hora wuxuu yahay yaad ku soo celinaysaa taas ayi waay waan ka baxnay ay bimacnaa an tuxaakiya biayin icraaba alism aladii qablaha ayb wa an tuxaakiyahu ayda jamcan wa ifraada wa tahniyatan intaas kalia wa jaaanii rajulu ayun jaaatni imraatun ayatun jaaat imraataani ayataani waa markii waqaf tahay wa ayataan haddii la xariirinay ayataani yaa fataa saas waay ko markaasuu wuxuu ku yidhi haddana wawaqfan ixkimaa limankuurin biman wanuuna xarik muطlaqa wa ashbican wax ki xikaayo waqfan waaqifan xaal aa tahay midkii ku istaagayo maa icraab xikaayo oo limankuurin u sugnaaday biman uga xikaayo waxariki xarakey annuuna nuuntii muطlaqan wa ashbican xarakadaasna dherji marka fiiri hadda ay waaba laga soo baxayba inta wuxuu kaaga galayaa musanifkii haddana man uu kaaga galaya markaasuu wuxuu ku leeyahay waxki xikaayo waqfan fi xaalati lwaqfi maa icraab xikaayo ama waxki biman ku xikaayo waqfan ay waaqifan xaalatay calayha maa icraab limankuurin u sugnaatay mid la nakirey waxarig dhaqaaji xarakey annuuna nuuntii muطlaqan wa ashbican mithaalkan horta kuu sheegaa kadib aan laqbada kugu celinaya fiiri nin baa wuxuu ku yiri jaaanii rajulun waa nafsi shay waay marka man huwa rajul intaad dhihi laheed man kaligeed la imaw man ayadoon wax kala man man huwa harajul ayadoon lalahayn man kaligeed waqfan ayadaa lagu istaagaa ko laakiin markaad manti la timaadid nuuntiyaad waxaad xarakaynaysaa xarakada isimka ka horeysa hadda jaa-anii rajulun sawme rajul ma godayno nacam nuuntii man meeshaad ka dhihilaheed nuunteeda god manu dheh markaad godid xarakadii haddana dharji ishbaac ku samey nuuntii godneed waxadii oo la ishbaaciye waawaa ka dhanana jaaanii rajulun manuu dheh marka asalkeeda man ou ahay waqaf ah markaasa lagu yihi xariki nuuna nuunti markaad xarakaysa maxaa la xarakayna xaraka tushaabih ah xarakat اsm اladii qablahu jaanii rajulu hadda radi rajulun laamtii way godan tahay nuuntii manta ahaydoo reebneed xarakey xarakada aad xarakaynaysana isimka lagu weydiinayo ka horeeya xarakada saaran oo damadii aad saartay manu aad tiri nuuntii markaad goday ishbaac raacsay marka haddii damada la dharjiyo la ishbaaci maxaa ka dhalanaya waaw manuu dhe markaas ra'aytu rajulan aye manaa man ay ahayd nuunti xarakey maxaa la xarakayna rajulka oo kor dhignay xaraka saaran oo kale mana a tiri fatxada ishbaac ku samee alifaa ka dhashay manaa jaanii rajulun manuu yow yahay raaytu rajulan mana yow yahay eh, marartu birajulin mani yow yahay sidaas waay ayib marka waa markay mufrad tahay waay markay mufrad tahay taas icraabteedi waa macnihi waa fahamtay markaasuu ku yiri wax ka xikaayo biman ku xikaayo waqfan waaqifan maa xaraka ugu xikaayo oo limankurin manta isimka ka horeeyo xarakada saaran mantii ayadana eh, mushaabahey waxaa dheeraade wxarik nuuna wnuuna xarik wnuuna xarik xariki nuuna nuunta xarakay man ay aheede nuuntii markaad xarakayna waxaad xarakayna mankuurka oo nakirada oo ka horeeyo xarakada saarneed manu aad noqona markii saas noqoto wa ashbican haddane dammadii manu aheed haddii la ishbaaci manuu fadxadii mana ahayd manaa mani kasradii mani intaas weeyaan hada binisbati lmufrad waay tahniyadii anoo hartay waqul waxaa tiraa manaani wa manayni dheh bacda qowlika lii ilfaani bibnayni lii ilfaani labad oo oo oo dunmato alif ilfanis a laga keenay lii ilfaani baa isle aan leeyahay markii lagu yihahdo manaan dheh bibnayni baan ku leeyahay maniin dhe manayni dheh wasakin reeb tacdili hadday tathniyo tahaa lagu yidhi markaan tathniyo nin baa wuxuu ku jaaanii rajulaani a lagu yidhi marka manaan dhe ayadani marartu birajulayni maniin mama manayn ilan tathniyo waa birajulayni manayn ilfaani laba oo macnaha e, isu eg baa aan leeyahay manaan bibnayni laba wiilaan ku leeyahay manayn mina e, manayn dheh saas waay marka fiiri manti waa ayadii keli ah alifa waxay ka dhalatay ishbaaci nuuntaasna waa xikaayati litathniya ilan rajulaani aad tiri moogtahay manaan wax u egaal raba ayadii rajulayni manayn saasaad leedahay marka taasuu kuu sheegaya waqul waxaa tidhaahdaa manaani dhe io wa manayni bacda lii bacda qowlika lii ilfaani nimaa ku yidhi ilfaani baan leeyahay laba macnaha ee isu dunmatay manaan dhe markaas bibnayni laba wiilaan ku leeyahay manayn marka manayntana ibnayn ay raacan tahay waa majruurka ilfaanina waxaa raacsan manaan wa sakini nuuna tacdil manaan manayn nuunta waa la reebaa saas waay waa fahamnay markaa mfradkiina waa soo fahamnay tahniyada waa fahamnay wqul liman qaala atat bintun mana wnuunu qablat اlmuhanى muskana wqul waxaad ku tiraahdaa liman shaksi qaala ku yiri atat waxaa ii timiday bintun manax dheh markaas jaaatnii bintun aad tiri manax aad leedahay yani tadi oo bintun waa muanath tadeedii manahta haa waqfa manatun oo la dhihi manah aada leedahay ko wanuuna qablata almuthana muskana haddii la yidhaahdo wanuunu nuuntii qablata almuthana muthanaa ta'diisa oo dumarka ee horteedane muskana waa reeban tahay haddii lagu yidhaahdo jaaatnii bintaani a yiri jaaantii bintaani maxaad leedahay waxaad leedahay mantaan mantaan aada leedahay kii hore markuu muanathka markuu tahniyada mudakar ay tahay manaan nuunta waa kor dhigneed soo ma arkin jaaanii rajulaani manaan marartu birajulayni manayn nuunta way kor dhigneed laakiin haddii waxa hormaray ay laba dumar yihiin nuuntii la kordhigi lahay oo in la ishbaaciye la rabay ta oo taa u taaniith calaamadeeda kadib martay nuunti waa la reebaa jaaat imra'ataani aada leedahay man taani meeshii manataani lama dhahay sidii manaani nuunka oo markii tahniyada mudakar ay ahayd oo kale lama dhahay wnuuna wnuunu qablata almuthana muskana wanuunu nuuntii qablata almuthana muthana muthana muthana macnaha waxa weeyaan tathniya oo muanath ah ta nuunta ka horeyso waa reeban tahay muskana mantaan aada leedahay mantaan saas waay wanuunu nuuntii qablata almuthana muthanahan hadda aan kuu soo sheegay bintun haddii la tathniyeeyo bintaaniyay noqonay xikaayadeedane mantaani mantaani marka manti nuunteedii waa reeban tahay tii awal lalahay awalna waxaan soo nuuriye wanuunu xarig markii mudakar yihiin nuunta waa la taxriikina hadday tahniyada muanath noqoto nuuntii la taxriikilahay waa la reebaa intaas waa kelia ko markaasuu ku yiri wاlfatxu fatxidii nasrun qaliil wa in la kordhigo jaaatnii bintaniya i timiday meeshii la rabay mantaani nuunta reeb hadda uu ku soo yiri yaa waxaa la arkaa si yar nuunta in la kormariyo la kordhigo la yihahdo manataani in la yihahda dhici karta buu ku yiri waxay ahayd hadiiba muanathka tahniyada haddayba muanas tahay nuunta oo mantaani ku jiro in la reebo jaaatnii bintaani mantaani ah la rabay markaasuu ihi saasaa sax e laakiin marka qaarkeed nuunti in la kordhiga ayadoo tahniyada muanas ay taho manataani la yidhaha dhici karto intaasna halkaasay kaaga baxday walfatxu najrun sidaas weeyaan markaasuu ku yiri wasili taaa tadi waxaad la xariirisaa i wlalifa biman la xariiri bithri daa biithri qowlika daa midkan kalifun wuxuu ku mashquulsan yahay biniswatin haddii lagu yiraahdo inaa wuxuu ku yiri daa kalifun biniswatin a lagu yiri marka xikaayad rata maxaad leedahay maxaad leedahay manti alif iyo ta le alif iyo ta ku dar ayb u fiirsa markaan ninaa waxaa lagu yidhi daa ninkan kalifun macnaha waa mid isku mashquuliyo oo wuxuu aada ugu mashquulsan yahay eh, dumarkii markaasaa waxaad leedahay manaat aad leedahay manaat jamcu lmuanath hadda waxaa laguu soo sheegay mufradki waxaa laguu soo sheegay tahniyado mudakar ah waxaa laguu soo sheegay mfrad muanath ah waxaa laguu soo sheegay eh, tathniye oo muanath ah jamcu muanatha saalim markay noqoto maxaad samaynaysaa markaasaa waxaad leedahay jaaatnii niswatun aa lagu yiri inaad xikaayo gelisaad rabtaa man sow ma ahayn nuunti xarakey waxaad mana markaad tidhaahdid alif iyo ta oo jamcu muanath saalim lagu yiqiina gadaal kaga dar manaat لأnنه جمع المؤنث saalim maxaa lagu yiqiina ziyaadtu alif wataa-in hindun hindaad tanna saas oo kale waay marka wuxuu leeyahy haddii jamci jamcu muanath saalim ou yahay waxaad leedahay waxaad leedahay manaat aada leedahay markaasuu uri wasil laxariiri attaa'i wاlأlif biman laxariiri man iyadoo alif bal geli alif haddii la geli taga nuunta waa in in la saara xaraka alifta munaasab marka mana aad leedahay ko alifta keen mana tadi ku dar manaat saas waa laakiin goorma waayo biithri qawlika oo lagu yiriyey ama biithri qawlihi ninaa wuxuu ku yiri daanidkan kalifun waayo mid macnaha ku mashquulsan biniswatin kalif nin aada oo welih naag ugu ah marka biniswatin taasoo jamaca haddaad rabtid inaad xikaayo gelisid man manaat marartu biniswatin manaat aada leedaha keli ah ayib markaasuu ku yidhi wa in tasil fa man laa yakhtalif wa manuuna fii nadmin curif hadda intaan waxa weeyaan wawaqfan ixkimaa limankuurin biman intan waxaan kasoo sheekaynaynay ayadoo man xikaaya la geriya maa qablaha waxa looga xikaayona nakira yihiin macrifa ma aha ayadana lagu istaago haddii laakiin la wasliyo oo manti xikaaya loo isticmaali laakinaha mawsuula bimaa bacdaha lafdiga man isma bedelayo markaa manaat iyo manuun iyo mantaan iyo wax layihaha ma jirta man keligeeda la isticmaalay saasuu ku leeyahay wa in tasil haddaad xariirisid lafdigii man ahay bimaa bacdaha fa man lafdigii man ahay laa yakhtalifu isma khilaafayo fa lafdu man laa yakhtalif sidaasaad leedahay mathalan nin baa wuxuu ku yiriyey jaaanii rajulun waxaad leedahy man yaa fata fiiri manti yaa fata lala xariiri jaaanii rajulaani man yaa fata jaaanii rijaalun man yaa fata jaaatnii niswatun man yaa fata bas man markaa haddiiba wax ka dambeeya lala xariiriyo manaan iyo manuun lama dhahayo mawsuula bima bacdaha bikhilaafi ayin ayi keligeed haddii lala xariiriyo iyo haddii aan la xariis ka xalxalay laasimaysay laakiin man markii wax in lagu xikaayado la rabo imaa an taqifa calayha wa hwa aladii dakarnaa laka oo in la xarakeeyo waxna laga dhaliyo oo ugu eg isimka ayada lagu xikaayayna tathniya i jamac wuxuu yahay u eg hadday wax ka dambeeya man gadaasheeda la sheegane waxaad leedahay man keligeed kalia jaaanii rajulu man yaa fata jaaanii rijaalu man huwa yaa muxamed jaaanii niswatun man huna yaa fulaan man man man man keligeed unbaad leedahay saasaa loo jeeda ayib walcalama xkiyanahu min bacdi man in cariyat min caaطifin biha qtaran inta maanta dhaan soo sheegayna nakira waay waxa maanta dhan aan soo akhrinaynay waa nakira ama ayih loo xikaayoodo oo hadda waata beytkii hore laga bilaabo waxaa lagu yiri ixki biayin maali mankuurin nakira buu ahay markii u eh, mana nimidne waqfan ixki maali mankuurin mankuur unbaa xikaayada ahayd calam haddii la geli taga markaan waa kana markaasuu wuxuu ku yiri waxkiyanna xikaayo alcalama calamkii ixkiyanaw xikaayow min bacdi man man gadaashiisa in cariyat min haday ka dharbeesho in cariyat min hadday ka dharbeesho min caatifin caatifkoo iqtarana bihaa la xiriirsaday hadda fiiri in cariyat faacilkeeda waa man ee mintan ma in cariyat man hadday manti ka dharbeesho oy ka qaawanaato min caatifin caaif caatifkoo iqtarana bihaa mithaalka markaad garatid unbaa iyagana aad garan kartaa طيب مثلا hadda waxaa leeyahy awalkii hore jaaanii rajulun jaaanii niswa jaaanti bintaani nakiraan ka hadlaynay hadda waxaa tidhi jaaanii zaydun aa tiri jaaanii zaydun marka waxaa banaan in man looga xikaayoodo oo tiraahda man zaydun man haddaad iska tiraahda oo carabi saxa waa jaaanii zaydun man huwa waa dhihi kartaa kaas hadda lagama xikaaya hadda ka waxaad leedahay jaaanii zaydun waxaad leedahay man zaydun ra'aytu zaydan aa lagu yidhi man zaydan fiiri zaydka icraabtiisii aad soo celinaysaa isimkii naftigiisii aad soo celinay man oon waxba iska bedeleen marartu bizaydin aa lagu yidhi man zaydin aad leedahay oo waxa weeyaan calamkii baad xikaaye man ugu gelisay icraabtiisii oo hore asigoo qabayaad soo celisay markaas markaasaa wuxuu ku leeyahay wاlcalama calamkii ixkiyanahu waxkiyana alcalama calamki xikaayo asigii yaa xikaayo la geliyey ixkiyanahu xikaayo min bacdi man fiiri jaaanii zaydun marka tiri man zaydun zaydkaasa hadda xikaaya noqday laakiin goormou noqday min bacdi man mana ka horayso jaaanii zaydun waxkiyana xikaayo alcalama calamkii min bacdi man laakiin man gadaasheed inu dhaca la raba ayib marka xikaayada waa maxay sidiisii hore ku soo celi waay min bacdi man ayib laakiin goorma waa in cariyat hadday ka dhar beesha manti min caatifin xaraf cadaf haddaysan ka horeynin xarafka ikhtarana biha la xariirsaday haddii uusan ka hormarin waxay ahayd awalkii hore jaaanii zaydun man zaydun raأaytu zayda man zayda marartu bizaydin ay ahayd laakiin haddii xaraf cadaf laga hormariyo mantiya ah hal xaraf laga hormar jaaanii zaydunaa tiri wa man fiiri man meesha waawa ka hormaray waman haddii waman la yidhaahdo wixii ayada ka dambeeya in icraabta kan hor laga raacsiya ma banaano ee weligeed waa la godahay oo waxaa laleeyahay jaaanii zaydun waman huwa zaydun raأaytu zayda waman huwa zaydun wa marartu bizaydin waman huwa zaydun hadiiba waaw uu ka hormaro laa yajuuzu an yuxaaki maa bacda man eh, icraaba maa qablaha waawdaasaa faasilkana noqonayso marka man iyo waman zaydun mubtada i khabaray isku noqonayaan jumladaasna jumlo kale waaye gaayatu maa fi lamri anaka istafsarta almutakalima aw almukhaatiba laka bimaahiyati jumla aluulaa faqad sidaas weeyaan haduu xaraf cadaf manti ka hor maro wixii manti kadib dhacay craabta kan hor lagama raacsi kara intaas keliya waay wallahu aclam sala allah wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin